alxamdu lilah aladi aclى manaara alislaami bsunah wrafaca biha can اlqulubi lakinah wالصalaaةu wasalaamu clى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wclى alih wصaxbih aladina jacalhm allah amanة lلnasi wminah ama bacdu fahada huwa اdars اlkhamis wاlcishruun min alkitaab اlkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdaة اlaxkam min kalaami sayidi lanaam kitaabu radaa naas nuujinta kitaabkeedii wey yacnii axkaamteedii iyo axaadiisteedii baa lagaga hadlay alradaac waxa weeye sharcan waa xusuulu labani imra'atin fii macidati طiflin biayi wasiilatin kaanat xusuulu laban caana inuu ku xasilo fii macidati طiflin ilmo yar calooshiisa oo shuruuddiisa dib axaadiistu inoogu sheegi doonto biayi wasiilatin kaanat qaabkay doontaa noqoto ama waxa weeye sida caadiga ah naaskaa ka shaqo ama inta loo liso caadi ha loo cabsiiyo koob inta loogu shubo ama waxa weeye faleebo iyo wixii la mida sanka ama afkaha lagaga siiyo muhimmaddu waa caanahaasi inuu caloosha gaaro caloosha inuu gaaro ayaa la doonaya haddii irbad lagu mudo sida irbadaha la ysku mudo kale iyadu soo geli mayso waa inuu caanuha caloosha tagaa qaabku doonaha u marka haddii si kale loogu tallaalo xukun ma leh haddii naasnuujinta iyo shuruuddeeda laysla helo waxaa ka dhalanaysa axkaam ay ugu weyn tahay maxram inuu noqonay oo gabadhii naasnuujinta ay ka dhaxaysay ama hooyadii ha noqoto xagga naasnuujinta ama walaashii sidaynu arki doonno wuxuu u noqonayaa maxram uu la safrayaa uu salaamaya waa qacan qaadayaa guurkiisu ma bannaana iyo wixii la mida laakiin taa macnaheedu ma aha xukumkii dadkaa ka dhexeeya dhammaantiinuu qaadanay hooyadii naasnuujintoo kale waxa weeye ama walaashii naasnuujintoo kale maxram bay isu noqonaya laakiin wilaayatu nikaax guurkeeda inuu maamulo ama wilaayatulmaal xoolaheeda inuu maamulo ama inay isdhaxlaan iyo wixii la mida ka dhalan mayso wacan ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama fii binti xamza ina xamza ibni cabdilmualib shanigeeda wuxuu ka yidhi nabigu laa taxilu lii ima bannaana yaxrumu waxaa ku xaaraantinimoobaya min aradaaci naas xaggeeda maa yaxrumu kii ku xaaraantinimoobayey min annasab xagga qaraabada iyo nasabka wa hiya yadu ibnatu akhii walaalkay inantiisi weeye min alradaacati naas muujintaan walaala ku ahay oo xamza ibni cabdilmualib nebiga adeerkii buu ahaa waayo nebiga waxaa dhalay cabdullaah ibnu cabdilmualib marka dhinaca adeer bay isaga yihiin nasabka xagga naasnuujintana walaala yahay marka ina xamze mar nabiga ilmaadeer bay noqonaya xagga nasabka xagga naasnuujintana maxay isu noqonaya walaala ma noqonaya inantaan ka hadlay adeer buu noqonay walaalkii xamze xagga naasnuujintaan dhalay xadiidku wuxuu tilmaamayaa inanta walaalkaa dhalay xagga naas nuujinta aad walaala ku tihiin inay maxram kuu tahay adeer naas aad u tahay iyaduna ay tahay walaalka xagga naas nuujinta inantiisii masalahaasuu inoo tilmaamaya wuxuu kaloo inoo tilmaamay xadiisku qaacido guud yaxrumu min alradaaci maa yaxrumu min annasab nasabka dee xaaraan waxaa ku ahaa usuusha marka la eego toddoba dumar iyagaa wax ka sii farcamaya hooyadii iyo wixii ka farcamay hooyadeed hooyadeed ayayooyinkii hooyadeed daba socda iyo inantaadii iyo inantay sii dhashay ama inankaagu inantuu dhalay saa u sii wad iyo walaasha noocay u tahayba eeddada habaryarta kuwaasoo dhan waxay ahaayeen nasabka kuwo xaaraan ku ah ama maxramku ku ah naasnuujintuna waa la mid waxay culimmadu yidhaahdeen gabadhu markay ilmo naaska nuujiso naasnuujintaa xukumkan aynu sheegaynee ka dhalanaya ilmahaasu ku egi laakiin xagga gabadha marka laga ega naaska nuujisay ayuu ka fidaya marka wiilkaas naaska la siiyey ee xukumkii uu ka dhashay gabadha qaraabadeeda iyo dadkii xidhiidh la leh ayuunbaa la xisaabinay isaga aabbihii hooyadii walaaladii iyo qaraabadiisa kale gabadha shaqaysku mari waxba kama dhexeeya waa isaga waxaa xukunka qaadanaya iyo waxa uu dhalay xagga gabadha marka laga eego uu ka fidaya ninkeedu aabbuu noqonaya wiilka ay dhashay wuxuu noqonayaa walaal xagga naasnuujinta ayuu la noqonay iyo axkaamta la midka ah aynu soo tilmaano culimmadu waxay isweydiiyeen xadiiskani wuxuu tilmaamay naas nuujinta waxa xaaraan ku noqonaya wixii ku xaaraantinimoobay nasabka nasabkana waa taa aynu sheegnay waxay culimmadu isweydiiyeen kuwii xididka ku xaaraantinimoobay xaaskaaga inantii ay dhashay rabiibadii xaaskaaga hooyadeed iyaguna xagga naas muujinta xaaraan ma ku noqonaya ma ku noqonay oo xaaskaaga waxa weeye naas muujinta wixii waxa weeye xaaskaaga hooyadeed laakiin xagga naasmuujinta hooyo uga ah xagga naasmuujinta hooyo uga ah xaaskaaga gabadhii naaska nuujisay xaaraan ma kaa noqonaysaa mise kaaga noqon mayso culimmada qaar waxay yidhaahdeen xaaska hooyadeed waxay xaaraan ku ahayd nasab may ahayna waa xididnimo musaaharayaad oo inanteedii baad guursatay sidaa awgeed xaaraan noqon mayso xagga naas laakiin jumhuurtu waxay qabaan inay soo gudagelayaan nasabkoo aanay kala hadhayn marka wax kasta oo ku xaaraantinimoobay xididnimo naasnuujintuna waa la mid naasnuujintuna waa la mid waxaa la mida xaaskaagu inay inanaaska nuujisay oo caano nin hore u lahaa nin horoo qabay caanihiisibay ku nuujisay hooyo xagga naas nuujintay u noqotay dabeedna waad guursatay gabadha aad guursatay waxay leedahay inan ay naas nuujinta hooyo uga tahay ma banaanaanayso say jumhuurtu qabaan ma banaanaan waa rabiibatun biradac bay noqonaysa wa rabaa'ibikum bay soo gelaysa waa la fahmaan filaya wa can caaishata radia allahu tacala canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ina radaacata naasnuujintu tuxarimu waxay xaaraantinimaynaysaa maa yaxrumu wixii ku xaaraantinimoobayay min alwilaadati dhalashada ama nasabka xaggiisa xadiiskii horuu la mid yahy wa canha ay can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat ina aflaxa ninka aflax la yidhaahdo akhaa abilqucays abilqucays walaalkii ah ista'dana calaya wuxuu fasax u dalbaday inuu ii soo galo bacdamaa unsila alxijaab intii xijaabka la soo dejiyey dabadeed faqultu waxaan idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa aadanu lahu u fasixi maayo inuu ii soo galo xataa astaadina anabiya sala allahu calayh wasalam ilaa nebiga aan fasax ka weydiisanay fa ina akhaa abilqucays abilqucays walaalkii laysa huwa ma aha ardacanii ka naaska inuujiyey walaakin hase yeeshee ardacatnii naaska waxaa inuujisay imra'atu abilqucays abilqucays xaaskiis markaa isaga iyo walaalkii toonna naasimaysiin fadakhala waa ii soo gala calaya korkayga rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah ina arajula ninku waa bulqucays walaalkii laysa huwa isagu maaha ardacanii ka naaskay muujiyey walaakin hase yeeshee ardacatni naaska waxaa i nuujisay imra'atuhu xaaskiisa ina arajula waa abulqacays weeye isagu naaskayma siin laakiin xaaskiisa ay siisay faqaala qaala wuxuu uhi nabigu idanii lahu u idan oo u fasax fa innahu isagu cammuki adeerkaa wey xagga naas nuujinta oo aabbaha xagga naaska ayay walaalayihiin taribad hoogtay yamiinuka qacantaada midig yacnii baahatay oo aan habaar looga jeedinsaynu in badan soo maray qaala curwatu wuxuu hi fabidaalika sidaa darteed kaanat wa ahayd caaishatu caaisha taquulu mid tiraahda xarimu ka xaaraantinimeeya min aradaacati naas nuujinta xaggeeda maa yaxrumu wixii ku xaaraantinimoobayey min anasabi nasabka xaggiisa wa fii lafdin waxaa ku yimi istaadana calaya waxaa fasaxi weydiisay inuu ii soo gala aflax falam aadan lahu uma fasixin faqaala wuxuu ihi ataxtajibiina minii miyaad iga xijaabanaysaa wa ana cammuki anoo adeerkaa ah faqultu waxaan ku idhi kayfa daalik sidabay ku ahaatay qaala wuxuu idhi ardacadka waxa ku nuujisay imra'atu akhii walaalkay xaaskiisa bilabani akhi canihii walaalkay oo isagu uu sababay ayaa waxa weeye ay kugu nuujisay qaalat waxay tidhi fasa'altu rasuul allahi sal allahu alayh wasalam maa weydiiye faqaala wuxuu uhi nabigu sadaqa aflaxu aflax run buu sheegay iidanii lahu fasax taribat yamiinu waxa weeye midigtaadu boodhowday ama ciidowday xadiiskani wuxuu asal u yahay ninka caanaha iska leh caanaha gabadho ay leedahay ninkii sababayee qabay ee caanaha lahaa dhinaciisana inuu ka faafayo taxriimka oo axkaamtii naasnuujinta u yeelanayo oo taa macnaheedu yahay labanulfaxli bay culimmadu yidhaahda baarqabka caanihiisa in uu ka faafayo xukumkaas aab buu noqonaya aabba hadduu noqdo aabbihii nasabka wixii ka dhalanayay baa ka dhalanaya inantiisu xaaraan bay kaa noqonaysa walaashii maxay kuu noqonaysa eedu xaaraan bay kaa noqonaysa hooyadii xaaraam bay kaa noqonaysa wahaakada daahiriyada waxay leeyihiin xaggan ninka ka fidi maayo laakiin waa daciif xadiiskani wuxuu ku cad yahay waana sida afarta madhabooda ay qabaan xagga nin kale inuu ka faafayo aabba uu noqonay marka waxaa dhici karta in aabbanimadu ay sugnaato xagga naasnuujinta laakiin hooyanimadu aanay sugnaan waayo naasnuujinta sidaynu gaari doonno shan naasnuujin waa inay noqoto shan naasnuujin waa inay noqoto marka ninkii afar xaas lahaa ee afartiisa xaas ilmihii mid waliba ay mid siisay afartiisa xaas waa afar sooma mid ka midina ay ugu celiso laba ay siisay shantii naas nuujin way dhanta ninkii shan bay u tahoda caanahaba isagaa iska wadale leh afarta xaasba caanaha isagaa iska wada shantiina waa dhanta ninka xukumku waa u sugnaanaya xukumku waa u sugnaanaya ilmaha caanihii uu sababay cabbay aabbe ayuu u noqonaya dumarkii laakiin ka warrama hooyo maaha dumar waayo shan baa laga doonay midna labay sheeganaysaa inta kalena mid mid bay sheeganaya hooyooyin maa markaa guurkoodu ma u bannaan waa masaladaynu hadda ka soo hadlay masaladii xididnimada waa zawjatu zawjaatu alabi min aradaac bay noqonay aabbihii naasnuujinta xaasaskiisii weyn aabbihii rasmigaha ah, xaaskiisa ma la guursanay maya lama guursanay marka kuwii xididnimaday soo gelayeen iyaguna waa zawjaatu alabi min aradaac bay noqonay sidaa awgeed ma bannaana guurkoodu laakiin hooyooyin ma oo ka farcami mayso axkaamtii kale walaashee habaryar kuu noqon mayso waayo dayadii baan hooye ku ahayn habaryar kuu noqon mayso oo kuu bannaanta walaashee waxaa kaloo dhacaya in la helo alikhwatu liab min alradaac xagga aabbe walaalo qofkii inuu ka yeesho ninbaa wuxuu leeyahay laba xaas labadiisii xaas baa midina saddex ku siisay midina laba ku siisay ninkii aabbuu noqday sooma ninkii aabbuu noqday laakiin carruurta ay dhaleen xagga aabba unbaad walaalo ka noqonaysa ikhwatun liab min aradaac bay noqonaya xagga naasluujinta waxa weeye haddii xukumkii aanu sugnaan waanhaa radia allahu tacaala canha qaalat dakhala waa soo galay calaya korkayga rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam baa ii soo galay waalxaal cindii iyadoo agtayda uu ku sugan yahay rajulu nin faqaala wuxuu uhi nabigu yaa caaishatu caaishay man haada kani waa kuma qultu waxaan idhi akhii walaalkay weeye min alradaacati xagga naasnuujinta faqaala wuxuu uhi nabigu ya caaisha undurna eega oo hubiya man ikhwaanukunna walaaladin cidda ay yihiin iska hubiya fainama aradaacatu in kalaba maaha naasnuujintu min almajaacati gaajada xaggeeday ka ahaatay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa naasnuujin oo dhani inaanuu xukumku ka dhalanay ay e shuruud u leeyihi min almajaaca waa in caanahaasi uu yahay caano dhacay xilligii loogu talagalay iyo qaabkii loogu talagalay xilligu waa fi lcaamayn waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn labadaas sano gudahood waa inay tahay laba sano gudahood waa inuu dhacaa mar labaad caanahaasi waa inuu yahay caano uu cuntada kaga kaaftoomay oo gaajada ka biinay gaajada ka biinay oo haddii ilmihiiyo la cuntaysiiyey caanahana looga dhigo casiirkii laga dabageynay uu ku fukahaadsanay wax saamayna maleh laakiin caano rasmiya oo gaajada ka biinaya waa inuu caanahaasi noqdaa shanna waa in loo xisaabiya shannaas muujin waa in la xisaabiya hadday saddex noqoto ama laba noqoto waxa weeye la xisaabin waayo haddii gabadhii shan jeer caanaha laga liso ay iska listo shan maroo kala duwan laakiin hal mar ilmihii u cabo ma shan baa la xisaabinaya mise hal mar cabitaankaa la eegay hal mar baa la xisaabinaya hal mar ayaa la xisaabinaya marka xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa shuruudda radaaca uu leeyahay wuxuu kale xadiisku tilmaamayaa maadaama naas muujintu wax gaara ay tahay oo sida nasabka aan la wada ogaanayn in layska hubiyo oo aan lagu degdegin waa walaalkayo waa walaashayyo xagga naasnuujinta ee layska hubiyo inay sugan tahay yeyn kale can cuqbata bni alxaari radia allaahu tacaala can annahu tazawaja wuxuu guursaday uma yaxya binta abi ihaab gabadha la yidhaahdo fajaa'at waxaa timi amatun addoon sawdaau madow faqaalat waxay tidhi qad ardactukumaa labadiinaba naaska ayaan idin nuujiyey fadakartu waxaan u sheegay dalika arrinka cuq baa odhanay linabiyi sala allahu alayh wasalam riwaayaadkuna waxay sheegayaan inuu maka joogay dabeedna uu safar bilaabay uu nabiga madiine ugu tegay calayhi salaau wasalaam oo masaladaa u weydiinayo si uu isaga hubiyo qaala wuxuu ihi fa acrada canii waa iga jeesti qaala wuxuu ihi fatanaxaytu waxa weeye aniguna dhinacii uu u jeestay baan aniguna u jeestay fadakartu dalika lahu arrinkii baan u sheegay qaala wuxuu uhi nabigu wa kayf oo sidee bay ku dhacday waqad zacamat iyadoo sheegatay an qad ardacatkumaa labadiinaba naaska inay idin nuujisay sidee baad yacnii guurka ku sii wadaysaa mar haddii laguu sheegay halkaa ku jooji wey su'aaluma baahan xadiisku wuxuu tilmaamayaa naas muujinta xukunkeedu inuu ku sugnaanayo gabadh keliya oo markhaatigeeda la aqbalay gabadh keliya hadday sugto inuu ku sugnaanayo waayo sida badan dumarunbaa ogaanaya naas muujinta waa howlo dumar weyn marka hadday gabadhu sugto shahaadada waa la aqbalaya xukunkiina waa ka dhalanaya wa can ilbaraa ibni caazib radia allaahu tacaala canhu qaala wuxuu kharaja waa baxay rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam yacnii min makkata maka ayuu ka baxay fatabicathum waxaa daba gashay ibnatu xamzata ina xamza inan yar bay hay tunaadii xaalay tahay mid dhawaaqaysa yaa cammu adeerow iyadoo leh fatanaawalahaa waxa qaaday caliyun caliyu bnu abi aalib faakhada waa qaaday biyadiha qacanteeda ayuu qabtay wa qaala waxa uu ku uhi lifaatima duunaki qaad oo qabo ibnata cammiki adeerkaa inantuu dhalay faxtamiliiha xambaar markaa ibnata cam faatima iyo ina xamza waxa weeye ina xamzaa u noqonaysa marka nasabka la eego faadume eedda u noqonaysa waayo nasabka waa ilmaadeer nebi laakiin xagga marka la eego naasnuujintaynu ka hadlayno waxay u noqonaysaa waxay isu noqonayaan ilmaadeer waayo xamza inantiisii iyo nebi maxamed inantiisii oo labadoodu naasnuujinta ay walaale ka yihiin baa laga hadlaya duunaki qabo oo qaad ibnata cammiki inanta adeerkaa uu dhalay xagga naasnuujinta faxtamiliiha oo xambaar fakhtasama fiiha waxaa ku murmay caliyun iyo wa jacfarun jacfar bnu abi aalib iyo wa zaydun zayd bnu xaarifa faqaala caliyun waxau ihi ana anigu axaqu biha anigaa uga mudan dadka kale wa hiya yadu ibnatu cami in adeertay wey wa qaala jacfar waxau ihi ibnatu cammi in adeertay weey oo caligu kala siman yahy wa khaalatuha habaryarteedna taxtii hoostayda ayay joogtaayoo waa xaaskayga oo jacfar bnu abi aalib xaaskiisu waxay ahayd asmaa bintu umays asmaa bintu cumays waxaana dhashay inanta walaasheed salma bintu cumays baa dhashay wa qaala jaafar waxau uhi ibnatu cammi wa khaalatuhaa taxti wa qaala zaydun waxau uhi ibnatu akhii waa inantii walaalkay uu dhalay oo nabigaa walaalaysiiye calayhi salaatu wasalaam faqadaa biha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu waa u xukmiyey inantii likkhaalatihaa habaryarteed buu u xukumay bintu cumays oo dee jacfar uu qabay wa qaala wuxuu uhi nabigu wa alkhaalatu habaryartu bimansilati lummi hooyada booskeedii bay joogtahay oo la xukum tahay mar haddii hooyadii la waayo iyadaa ugu mudan wa qaala licaliyin waxa uu ku yidhi anta adigu mini aniga ayaad iga mid tahay wa ana aniguna minka adaan kaa mid ah hadday tahay xagga qaraabada iyo uhiilinta iyo saaxiibtinimada iyo inuu de dadkii ugu horreeya soo islaama yahay wax badan baa isku jira wa qaala lijacfar waxa uu ku yidhi ashbahta waxaad shabbahday khalqii abuurkayga iyo muuqaalkayga sare iyo wa khuluqii iyo dabeecaddayda muuqaalkayga hoose wa qaala lizaydin waxa uu ku yidhi anta adigu akhuunaa walaalkayaa tahay wa mawlaana iyo kii aanu xoraynay baa tahay waa sabarsiinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam mid walba xadiidkani sidaynu arkayno naas nuujinta ka hadli maaya wuxuu ka hadlayaa inantii iyo xadaanadeeda qaadanaya korinteeda iyo qacankuhaynteeda yaa u xaqleh nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u xukumay mar haddii inanta hooyadeed aanay joogin in la siiyo in la siiyo alkhaalatu bimansilati alum oo dadka kale ay ka mudan tahay aabbaha ma ka mudan tahay culimmadu waa isku khilaafsan yihin culimmada qaar waxay leeyihiin booskii hooyada haddii la dhigay xataa aabbaha waa ka mudan tahay qaarna waxay yidhaahdeen aabbaha kama mudna aabbaha ka mudan wuxuu kaloo xadiisku tilmaamaya xadaanada inay asal u yihiin dumarku ragguna ay xaq ku leeyihiin oo nabigu calayhi salaatu wasalaam zayd iyo jacfar iyo caliy bnu abi aalib muu odhan maxaa hawshaydi soo geliyey mid walba dacwaddiisa waa la dhegaystay laakiin waxaa loo xukumay habaryarteed baa loo xukumay marka raggu inay xadaanada leeyihiinna iyadana xadiiska waa laga faa'idaysanaya xadiikuna wuxuu asal u yahay baab xadaana ayuu asal u yahay kitaabu lqisaas qisaasta kitaabkiisii wey halkaa rubicii saddexaad ee fiqigaa ku soo dhammaaday alcibaadaat kii labaadna muxuu ah almucaamalaat bayciyo wixii la mida kii saddexaadna nikaaxii iyo qoyskii kanna waa qisaastii qisaasta waxaa la yidhaahdaa sharcan an yufcala biاljaani mila maa facala biاlmajniyi calayh kii wax geystay in lagu sameeyo wixii uu geystay wax lamida wixii uu geystay wax la mida hadduu qacan gooyo in qacanta la gooyo hadduu dilo barheer u dilo in loo dilo can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam laa yaxilu ma bannaana damu mri'in qof dhiiggii muslimin muslima qofkaasoo yashhadu qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu alla mooyaane wa annii aniguna rasuulullah rasuulkii alla inaan ahay ilaa biixdaa alaain saddex khasladood mid ka mida mooyaane athayibu kii guurka soo maray ee azaani zinaystay isagoo guur xalaala soo maray wanafsu nafti oo binafsi naf loo dilay waa xaaladda labaad wataariku ka ka tegay lidiinihi diintiis almufaariqu ka baxay liljamaacati jamaacada ka baxay xadiidkani wuxuu asal u yahay qofka muslimka ah dhiiggiisu inaanu bannaanayn kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraam damuhu wamaaluhu wacirduh ina dimaa'akum waamwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam wuxuu nabigu ka soo reebay saddex qofkii isagoo guur xalaala soo maray zinaystay oo dhagax baa lagu dilay dhagax ayaa lagu dilay qofkii qof dilay qaabkuu u dilay lama caddayn laakiin camdan cudwaana dil badrheedha oo xadguduba hadduu barheer yahay miyaanu xadgudub ahayn waa suaal uy hadduu barheer u dilay miyaanu xadgudub ahayn ay adigu in badan baad ila fadhiidaysu hadduu barheer u dilay miyaana xadgudub noqonay ya ha hay qofkii qof dilay soo la dili maayo miyuu iska dhimanaya mise waa cid baa dilaysa qofka qof dilay ee nidhi annafsu binafsi soo la dili maayo yaa dilaya ka dilayaa barheedh ma u dilaya laakiin maxadgudub buu u dilaya kaasaa ku baxay waxaa jira qof barheedh loo dilayo laakiin xadgudub aan loo dilayn xaq lagu dilay ilaa bilxaqi xaq lagu dilay camdan cudwaana saasaa looga jeeda ka saddexaad waa inuu diinta ka baxo diinta inuu ka baxo waxaa jira waxyaabo kale oo xadiis kale sheegtay oo culimmada qaar ay toban gaadhsiiyeen culimmada qaarna ay leeyihiin kuwanunbay usoo noqonayaan kuwan ayay usoo noqonayaan yacni tusaale ahaan qofka salaada ka tegey jumhuurtu waxay leeyiin waa la dilay jumhuurtu waxaan xanafiyada ka ahayn waa la dilayaa bay leeyiin oo waxa weeye fain taabuu wa aqaamuu asalaata wa aatow zakaa fakhalluu sabiilahu haddii kale la dayn maayo waa la dilaya jumhuurtu saasay qabaan xanafiyada unbaa la dili maayo xanaabiladu gaallimaa loo dilayaa bay leeyiin iyagu warkoodu waa cadi ataariku lidiinihi bay gelinaya laakiin kuwa kale waxay leeyihin xad baa loo dilay waa lagu daraya waxaa la mida saaxirkii waa la dilaya axaadiis baa ku timi waxaa la mida kii u tegay xayawaanka man aataa bahiimatan faqtuluuha waqtulu lbahiimata macah waxaa la mida qowmu luud kii sameeyey man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luud faqtulu lfaacila wlmafcuula bihi waxaa la mida kii muxaaribka ee dadka ku baxay wax badan baa jira kuwaasoo dhan iyagana waa la dilay laakiin markaynu isku soo koobno culimmadu waxay leeyihin saddexdan unbaa asala markaa ka koowaad waxaa soo gelaya wax allaale wixii gaalnimo ah iyo wixii raacaya taariku salaadkii baa la midoo de la ysku haya magaal baa muslim waxa la mida almufaariqu liljamaaca kii ummadda ku baxay yaan gaaloobinba kii ummadda ku baxay ee hubka u qaaday ee sidaa lagu dilay ayaa waxa weeye soo gelaya azina almuxsan ninkii isagoo guur soo maray zinaystay waxay yidhaahdeen kii xoolaha u tegey ama ninka wax ka dayey waxa weeye isagana waxaa loo dilayaa booskii ixsaanka waxa galay iyo guri inuu soo maray inuu xoola wax ka dayey iyo nin lamida inuu wax ka dayey saasuu dilka ku mutaysanaya laakiin asalku waa zinadii wey ayuu soo gelay sixroolaha iyo kii jidgooyada galay iyo kuwa la midkaa ah, kuwaasina sixirkooda hadday wax ku dilaan baa la dilayaa annafsu binafsi isaguna soo gelay marka adigu tafsiil badan baa ku jira wixii xadiiskiisu ansaxo kuwaana soo geli waaya sidiisaa loo qaadanaya waa lagu daraya wixii kalena kuwanunbay usoo noqonaya can cabdilaahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam awalu maa yuqda waxa ugu horeeya ee la kala xukumayo bayna annaasi dadka dhexdiis yowma alqiyaamati maalinta qiyaama fi dimaa waa wixii dhiigga ku saabsan xadiid kalena wuxuu tilmaamayaa awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu min camalihi salaatuhu marka xadiiskani waa muttafaqun calayh kaasina waa fii sunani abi daawuud iyo keyrkiibuu ku suganyay lakiin waa saxiix marka waxaa laysku waafajinayaa xuquuq alcibaad ko waxa ka ah addimaa xuquuq ullaahna salaaddaa kow ka ah marka xadiiskan wuxuu tilmaamaya dhiiggu sida uu weye can sahl bni abi xatmata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu inalaqa waxa baxay cabdullaahi bnu sahlin wa muxayisatu bnu mascuud ilaa khaybar bay u baxeen walxaali hiya yaduna khaybar yowmaidin maalinka ay u baxeen sulxun ay heshiis tahay oo iyaga iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiis dhex maray oo waataynu soo maraynay caamala ahla khaybar bishatri maa yakhruju minha min amarin aw zarcin waataynu soo maraynay fatafaraqa way kala tageen oo magaaladii bay kala dhex galeen faatawayin muxayisatu ilaa cabdillaahi bni sahlin buu u yimi ilmaadeerna waa haya walxaal huwa xaal uu yahay yatashaxadu mid ku galgalanaya fi damihi dhiiggiisa qatiilan xaal uu yahay maqtuulan mid la dilay fadafanahu waa aasa uma qadima almadiinata ayuu yimi fanalaqa waa baxay cabduraxmaan ibnu sahlin ka dhintay walaalkii wey wa muxayisatu wa xuwayisatu ibna mascuudin ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam bay u tageen fadahaba waa gudagalay cabduraxmaan ibnu sahlin yatakalamu inuu hadlayo ayuu bilaabo gudagalay faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi kabbir kabbir weynaysii weynaysii wa huwa cabdiraxmaanna axdatu lqawmi qowmka meesha maraya ninka ugu da'yar buu ahaa fasakata waa aamusa wuxuuna hadalka u boobay dee waa walaalkii weeye ka dhintay labadanna waa ilmaadeeradii marka isaga xagga qaraabanimada dee ka mudan laakiin nebigu weynaantuu tixgeliyey fatakallama way hadleen faqaala waxaa uhi nabigu ataxlifuuna miyaad ku dhaaranaysaan wa tastaxiquuna kadibna aad mutaysanaysaan qaatilakum ninka wax idinka dilay aw ama saaxibakum saaxiibkii yacnii ninka idinka dilay ninkii aa walaala ama ilmaadeerka ahaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen wakayfa naxlifu sidee baanu uu dhaarannaa walam nashhad annagoo aan goobjoog ahayn markii la dilay walam nara ay qatlahu annagoo aan dilkiisan aan arkin qaala wuxuu uhi nabigu fatubri'ukum way idin bari yeelaysaa yahuudu yahuud waxay isku bari yeelaysaa bikhamsiina yamiina konton dhaarood ayay isku bari yeelayeen qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa biaymaani qowmin kufaar kayfa baa xaalku noqonaya biaymaani qowmin qolyo dhaarahood kufaarin kufaari gaalo ah yacnii gaal dhaartii sidee baan ugu qancayna facaqalahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam magtiisi buu nabigu bixiyey min cindihi agtiisuu ka bixiyey wa fii xadiidi xamaad bni zayd faqaala rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam waxa uu yuqsimu waa dhaaranaya khamsuuna konton oo minkum idinka idinka mida calaa rajulin ninbay ku dhaaranayaan oo minhum iyaga ka mida nin cayiman ayay ku dhaaranayaan fa yudfacu waa loo dhiibayaa birummatihi ay maca rummatihi iyadoo xadhiggii lagu xidhayna uu weheliyo yacnii ninka iyo xadhigga ku xidhanba waa la ysku kinsiinayaa si aad u qisaasataan qaaluu waxay yidhaahdeen amrun ay huwa isagu amrun waa talo ama xaalo lam nashhad aanan xaadirin oo aanan joogin kayfa naxlifu sidee baan ugu dhaaranayna qaala wuxuu uhi nabigu fatubri'ukum yahuudu waxay isku bari yeelaysaa yahuudi biaymaani khamsiina minhum konton ka mida dhaarahood qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah qowmun ay hum yagu qowmun qolyo weeye kufaarun gaala sidee markhaatigooda loo aqbalay wa fii xadiidi saciid bni cubayd waxaa ku yimi fakariha waa diidi rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam an yubtila hadur inuu ka soo qaado damahu dhiiggiisa mag la'aan inuu ka soo qaado fawadaahu waa ka bixiyey magtiisa bimi'atin boqol geela oo min ibili sadaqati sakada geeleedii ka mida ayuu nebigu magtiisii ku bixiyey xadiidkani asal wuxuu u yahay sidaynu arkayno masalada loo yaqaano alqasaama oo ah dhaaro kontana oo marka la helo qariino xoojinaysa ka wax sheeganaya ay ku dhaaranayaan konton dhaarood ninka hebel la yidhaahdaa inuu dilay waxa weeye ninka yagii inuu dilay qasaamadaasina shuruud bay leedahay shuruuddaa waxaa kow ka ah horta waxaa la sheeganayaa inuu dil yahay dhibasha meesha inay taalla oo haddii waxaa weeye nin isagoo iska hurda oo waxba kala ogayn labada lugood la gooyo magbaa ka waajibaysa oo la yidhaahdo dad bay cadow ahay qasaama geli mayso dhimasha meesha waa inay taalla sia xadiiskani tilmaamay kaas waa shari wey shardiga labaad qof cayiman waa in wax lagu sheegta hadduu idhaahdo magaaladaanu ku sheeganayna oo cid cayiman la sheegan waayo iyadana qasaamadu waa buraysa waa in cidda lagu sheeganayo la cayima xadiisku wuxuu tilmaamayaa yaqsimu khamsuuna minkum calaa rajulin minhum hadday dad badan isku qaadaan waa hebel iyo waa hebel ama waa hebel socon mayso kaasina waa shari wey shardiga saddexaad dadkii sheeganaya dacwadda lahaa waa inay iswaafaqsan yihin hadduu mid yidhaahdo waa zayd qaybi tiraahdo qaybina ay yidhaahdaan maye waa camar weeye ay isku khilaafaan iyaduna socon mayso ama qaybi ay tiraahdo waa zayd qaybta kalena ay tiraa zayd maa ee hal halla doona ninku ah waa buraysaa iyaduna waa inay iswaafaqaan kaasina waa shardi shardiga afraad ee ugu weyn waa in la helo lowth qariina qariinadaasina culimmada qaar waxay yidhaahdeen cadaawad waa inay tahay cadaawad inay ka dhexayso labadii qof cadaawad inay ka dhexayso kii lagu tuhmayey ee ugu dambeeyey markii ay wada joogeen tusaale ahaan ama qofku meesha uu ku dhintay qabiilkii deganaa iyo ninka la dilay qabiilkiisibaa colaadi ka taasun bay ku koobantaha cadaawa daahira laakiin sida raajixa waa kullu qariina wax kasta oo xoojinaya cidda wax sheeganaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa lowth baa la yidhaahdaa waana sida shaaficiyadu qabaan naadimkii waa kii yidhi wayuhbit allawtha qasaamat wahu qariinatun qad sadaqat muhbitahu lowth waxaa la yidhaahdaa qariino kii wax sheeganayay xoojinaysa tasalliga waxay kaloo culimmadu isweydiiyeen marka qasaamada la helay iyo shuruuddeeda ma qisaas baa ka dhalanaysa mise waxa ka dhalanaysa mag baa ka dhalanaysa dilku hadduu camdi yahay dilku hadduu camdi yahay maalikiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin haddii ay ku dhaartaan dil camdiya inuu dilay konto kaa dhaarooto qisaas baa ka dhalanaysa qisaas ayaa ka dhalanaysa shaaficiyada iyo xanafiyaduna waxay qabaan qasaamo noocay u tahayba hadday xitaa tahay camdi magun baa ka dhalata mar hadday qasaamata imaamu shaafici qowlkiisii qadiimka ahaa baa maalikiyada iyo xanaabilada waafaqaya oo qowlka qadiimkae shaafici wuxuu leeyahay hadduu dilku camdi yahay qisaas baa ka dhalanaysa qasaamadii laakiin madhabtu waana qowlka jadiidkaa waxay qabaan qasaama say u dhan tahay magunbaa ka dhalatay qisaasi kama dhalato wacan anas bni maalikin radia allahu tacaala can anna jaariyatan gabadh wujida waa la helay ra'suha madaxeed marduukhan ama marduudan xaal uu yahay mid la burburiyey bayna xajarayni laba dhagax dhexdood midna waa loo barkiyey midna waa lagu garaacay faqiila waxaa la yidhi iyadoo naftiiska sii gurayso man facala haada sida ayaa kugu sameeyey biki adiga fulaanun ma hebelba fulaanun ma hebelba magacyaa la taxay xataa dukira ilaa la sheegay yahuudiyu nin yahuudiya markaa dadkaan la sheegayo waa dadun ka agdhowaa weeye ama xidhiidh lalahaa oo lagu tuhmayo fa awmaat waxay ku tilmaantay biraasiha madaxeeda oo ay leedahay haa waa ninkaa weeye fa ukhida waa la qabtay alyahuudiyu yahuudigii factarafa qiraal buu sameeye ictiraaf buu sameeyey oo u qirtay dembigii faamara nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu amray an yuradda in la burburiyo ra'suhu madaxiisa bayna xajarayni laba dhagax dhexdood oo sidii uu ku sameeyey mid la miday lagu sameeyo walimuslimiin waannasaa'iyi can anasin radia allahu tacaala canh ana yahuudiyan nin yahuudiya qatala waa dilay jaariyatan gabadh buu dilay calaa awdaaxin shuuliyo fida ka samaysan buu ku dilay faaqaadahu waa u qisaasay rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam bihaayada oo xadkii iyo qisaastii ayuu nabigu ka oga calayhi salaatu wasalaam xadiidkani wuxuu asal u yahay ninku hadduu gabadh dilo in loo qisaasay oo annafsu binnafsi lab iyo dhadig loo kala qaadi maayo oo la odhan maayo ninku waa boqol leh gabadhuna waa konton leh loo odhan maayo alrajulu bilmara waa loo dilay waa loo qisaasay haddii camdi iyo cudwaan uu dilo waana sida jamaahiirulculamaai qabaan ee loo badan yahy xadiidkuna nas buu ku yahay aayaadka iyo axaadiista qisaasta ku timina wa katabnaa calayhim fiiha ana anafsa binnafsi wannafsu binnafsi xadiidkaynu soo maray cumuumkana waa loo deliishaday waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya alqatlu bilmuaqal walqatlu bilmuxadad wax farqi inaanu udhaxay waxa culays wax ku dila hadduu sida badan wax dilay iyo waxa afkiisa wax ku dilaa inay isku mid yihiin dhaguxuu af ma leh culays buu wax ku dilay laakiin mindidu iyo xabaddu daloolin iyo af bay wax ku dilaan marka xanafiyadu waxay leeyihiin wixii af wax ku dilay qisaasi ka dhalataa laakiin wixii culays wax ku dilaa qisaasi kama dhalato waxaad soo qaadatay bur aad u weyn dabeedna ninkiibaad madaxa ka buraysay ilaa uu ka dhimanay burhku waa muaqan culays buu wax ku dilay wax markiiba gelayoo dilaya maaha walidaalika haddii haddaanay de meel khatara lagaga dhufan haddii hal mar lagu dhufto dee u dhiman maayo sida badan baynamaa haddii toori la geliyo hal mar sida badan uu u dhimanay laakiin markuu ku celceliyo ilaa uu ka dhimanay celcelinta badan iyo culayskaa badan ee madaxa ku dhacaya dil buu keenaya sida haalibka marka jumhuurtu waxay qabaan inaan la kala qaaday hadduu wax afle wax ku dilo iyo wax culays wax ku dilayo aan af lahayn inaan waxbaba u dhaxayn xadiiskanna waa loo deliishanayaa iyo adilada caamkaee annafsu binafsi iyo wixii lamida ah. xadiidka waxaa kaloo loo deliishaday mas'alo weyn buu asal u yahay qofkii qof dilay qaabkuu u dilay qaab la midaa loo dilaya qaabkii yahuudigani gabadha u dilay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amarku bixiyey isagana in loo dilay waana sida jumhuurtu qabaan ee loo badan yahay xanafiyadu waxay leeyihiin qof wax dilay haddii la dilaya seefun baa lagu dilaa qaabkuu doonaa waxuu dilo waa in seef lagu dilaa oo loo fududeeya waxay deliishanayaan laa qawada ilaa bisayf waxa wax lagu qisaasaa seef wax kale wax laguma qisaaso laakiin xadiisku waa daciif raajixuna waa sida jumhuurtu qabaan qofku qaabkii uu waxu dilay baa loo dilay faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum wajazaau sayiatin sayiatun miluha xadiidkanna waa la waxaa laga soo reebayaa qaabkuu waxu dilay hadduu xaaraan yahay loogu qisaasi maayo oo ninkii hadduu inan yar kufsaday sidaa ku dhimato inan yaroo sabiya ayuu kufsaday xaaraanta lagu qisaasi maayo oo la odhan maayo hala kufsado ilaa uu dhimanaya laodhan maayo la odhan maayo <laughs> waxaa weeye si kaloo caadiya loo dilay hadduu sixir wax ku dilo uu sixra la maayo sixir wax dilaya ha lagu dila lo odhan maayo marka wasiiladu waa inay eh, xalaal tahay marka lagu qisaasay wacan abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala wuxuu lamaa fataxa allaahu ilaahay markuu u furay calaa rasuulihi sala allahu alayh wasalama makkata maka qatalat waa dishay hudaylun qabiilka hudayl la yidhaahdaa rajulan nin bay dileen oo min bani layfin ka mida ah, ay bimaqtuulin mid la dilay bay ugu aareen oo kaana lahum yaga u sugnaaday oo yaga ka mid ahaa filjaahiliyati xilligii jaahiliya laga dilay aanay u dileen faqaama waa istaagayn annabiyu sala allahu calayh wasalam faqaala waxaa wuri ina allaha alle caza haalib noqoy wajalla weyna qad xabasa waa ka xabisay can makkata maka alfiila maroodigii waa caamal fiil sanadkii nabigu dhasha calayhi salaatu wasalaam wa sallada waa ku salliday oo waa ku fasaxay calayha maka korkeeda rasuulahu rasuulkiisa iyo wlmuminiina muminiinta fatxu maka wa inaha maki lam taxila xalaal uma noqon liaxadin axad oo kaana qabli aniga iga horeeyey walaa taxilu xalaal u noqon mayso liaxadin axad oo bacdi aniga iga dambeeya wa inamaa uxilat in kalaa maahe waa lagii ii lii aniga saacatan xilli oo min nahaarin maalinkii ka mida oo sida musnadulimaami axmed ku yimi waa cadceeddu markay soo baxday ilaa salaadii casar bay ahayd intii dagaalku ka dhammaanayay wa innaha maki saacatii saacaddayda haadihi tana xaraamun xaaraam wey laa yucdadu lama gooyo shajaruhaa geedkeeda walaa yukhtala lama goosto shawkuhaa qodaxdaydana lama gooyo walaa tultaqadu lama qaato saaqitatuha baadideeda ilaa limunshidin mid yaboohinaya mooyaane waman qutila kii loo dilay lahu isaga qatiilu mid laga dilay fa huwa kaasi bikhayri nadarayn labada talo teeda wanaagsan ayuu leeyahy imaa an yaqtula inuu wax dilo oo qisaasto wa imaa an yufdaa ama in madax furasho oo magtiya la siiyo faqaama waxaa istaagay rajulu nin oo min ahli lyamani ka mida ah. yuqaalu lahu waxaa la yidhaahdaa abu shah baa la yidhaahdaa asalkiisuna farisi buu ah oo iyagaa shahya wixii lamida la baxa faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah uktubuu lii axkaamtan ha la ii qoro oo ha la ii diiwaan geliyo si aanan u ilaawin faqaala rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam waxa uhi uktubuu u qora liabi shaah ninka la yidhaahdo uma qaama waxa istaagay alcabaas ibnu cabdilmualib faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah ila alidkhira mooyaane cawska caws la yidhaahda mooyaane fainaa anagu najcaluhu waanu yeelna fii buyuutina guryahayaga iyo wa qubuurina xabaalahayaga oo iilka marka la samaynayo labinka ama jaajuurka meelaha ka banbannaan bay ku buuxinayeen faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam wuxuu ihi ila lidkhira cawstabeeraadka mooyaane inaad goosataan waa idiin bannaaye xadiidkan mid lamida ah oo ku dhow baynu soo marnay kitaabu alxaj xadiidu abi shurayx alkhusaaci oo ay aad isu shabbahayeen laakiin xadiidkan waxyaabuhu la dheeraadka yahay waxaa ka mid a ah, ee shiikhu halkan u keenay dilka badrheedhka ah laba shay baa ka dhalanaya ama qisaas ama mag labadana waxaa kala dooranaya waxa weeye qofkii qisaasta lahaabaa kala dooranaya faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf haddii qisaasta laga cafiyo mag baa waxa weeye waajibaysa xadiidka waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa inay bannaan tahay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam in la qoro oo markii hore khilaaf ka taagnaa laakiin xadiiskan iyo axaadiista lamidka ay tilmaamaysa inay bannaan tahay nebiguna uu diiday markii hore laa taktubuu cannii siwa alqur'aan waxaan qur'aanka ahan yaan la qorin buu xadiidkii muslim laakiin markii dambe uu xadiiskani ka mid yahay nabigu waa banneeyey calayhi salaatu wasalaam wacan cumar bni alkhaaabi radia allahu tacaala canh annahu istashaara annaasa dadka wuxuu kala tashaday fii imlaasi almar'ati gabadha dhicinta ay dhicinayso marka nabar lagu dhufto faqaala wuxuu ihi almugiira waa ibnu shucba shahidtu nabiya sala allahu calayh wasalam nabigaan soo xaadiray oo qadaa fiihi ku xukumay dhiciskaas waxa weeye dhaawaca u soo dhacay biguratin waxa weeye qof addoona ama addoon cabdin lab ah aw amatin ama dhadig ah faqaala wuxuu idhi cumar lataatiyanna keentee oo keentee biman yashhadu macaka cid kula qiraysa xadiiskaa inuu nebigu yidhi fashahida macahu waxaa la qiray muxamed bnu maslamata saxaabiga la yidhaahdo xadiidkani wuxuu tilmaamayaa gabadhii uurka lahayd haddii nabar lagu dhufto oo sidaa ay ku dhiciso oo ilmihii iyo meydii uu soo baxo in laga doonayo addoon ama addoon in la bixiyo oo culimmadu ay ku qiimeeyeen shan geela shan geela in la bixiyo ayaa lagu qiimeeyey ilmahaasi hadduu soo baxo isagoo nool muddo kadibna uu u dhinto dhaawacaas iyada magacaadiyay noqonayso magcaadiya ayaa ka waajibaysa laakiin waa inuu ku soo baxaa geeri waa inuu ku soo baxaa an abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu iqtatalat waa isdileen oo waa dagaalameen imraataani laba dumara oo min hudaylin ka soo jeeda cabdulahi bn mascuud qoladiisii wey faramat waa tuurtay ixdaahumaa midkood labadaa dumarana ninkan inoo iman doonaa labadaba qabay dangalaysu ahaayeen oo xamlu ibnu naabiga labadaba qabay waa isku hinaaseen faramat waa ku tuurtay ixdaahumaa midkood alukhraa tii kale bixajarin dhagax faqatalatha waa dishay wamaa fii baniha wixii uurkeeda ku jiray fakhtasamuu way isula xukum tageen ila nabiyi sal allahu alayh wasalam faqadaa rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalama wuxuu xukumay ana diyata janiiniha ilmahay uurka ku sida magtiisu guratun addoon inuu yahay uradu waa fooddu inay caddahay laakiin qofun baa looga jeeda cabdun lab ha noqda addoonkaasi aw waliidatun ama dhadig ha noqoto wa qadaa wuxuu xukumay nabigu bidiyati almar'ati gabadha magteeda tii la dilay magteeda calaa caaqilatiha ay calaa caaqilati alqaatilati tii wax dishay tolkeed ayuu ku xukumay damiirka waxaa soo degdegaya tan magteeda la xukumay ayuunbaa soo degdegaya laakiin waa loo kala celinaya see riwaayaadku caddaynaya wa qadaa waa xukumay bidiyati lmar'ati ta la dilay magteeda calaa caaqilatiha ay calaa caaqilati alqaatilati ta wax dishay tolkeed caaqiladeedaa lagu xukumay wa waraaha waa dhaxal siiyey waladaha wiilkeeda ayuu dhaxalkii siiye iyo waman macahum iyo ciddii wax la dhaxlaysa oo ninkiina ka mid yahay faqaama waxaa istaagay xamlu ibnu naabiqa alhudani waa ninkii labadaba qabay faqaala wuxuuhi yaa rasuul allah rasuulkii allow kayfa aqramu sidee baan u magdhabayaa man laa shariba midaan waxba cabbin walaa akala aan waxba cunin waayo dhimashuu ku soo baxay walaa nataqa aan hadlin wala stahalla aan ooyin oo isagoo ooyaya aan soo bixin ama qaylinaya familu daalika kaasoo kale yutallu hadur baa laga soo qaadaa mar hadduu isagoo meyda soo baxay faqaala rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam waxa uu inamaa in kala maaha huwa isagu min ikhwaani lkuhaan kuwa faaliya ayuu la walaal yahay bimacnaa la mid yahay oo shabahaya sababtu waa maxay min ajli sajcihi waa hadalka uu isku toosiyey dartii alladii kaasoo sajaca uu iswaafajiyey ama uu isku midka ka dhigay sajcigu luqadda carabiga waa jumladii erayada ugu dambeeyaa inay isku mid noqdaan sidaynu arkayno walaa akal walaa stahal familu dalika yual laan baa ugu wada dambeeya sajciguna haddii lagu takallufo layska baarbaarayo innagana sajcigeennu waa xagga hore wey in xarafka ugu horreeya isku mid noqdo carabigana waa xagga ugu dambaysa wey marka haddii laysku kallifo waa madmuum haddii kale waa balaaqa wey nabiguna waa isticmaali jira calayhi salaatu wasalaam laakiin ninkan hadda waxaa loogu diiday inuu waxaa weeye xaq ku duudsiinay oo uu xaq iyo xukun ku waajibay uu difaacay marka hadda waxaa laga yaabaa labaduba xaasaskiisay ahaayeen wuxuba hudayl bay ahaayeen inuu qoladaa xididka la ah gabadha waxa weeye wax dishay tolkeed oo isaguna laga yaaba inuu ka sii dhow yahay ayuunbuu difaacay difaacaasaana nabigu u diida calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu tilmaamayaa masaladii aynu ka soo hadallay maxaa ka waajibaya ilmihii la dhiciyey ee dhaawac dartii gabadhu ay u dhicisay waynu soo sheegay waxaa kaloo xadiisku daliil u yahay shibhulcamdiga dilku midu waa camdi midina waa khaa kama inaan ficilkaba loo qastiyin ama qofka loola qastiyin ugaadh buu doonaya inuu dilo dabeedna qof buu dilay aanuu ku talageli waa wada khaa shibhulcamdiguna inuu qof ku dhufto waxaan waxba dilay laakiin ilaahay uu ku sababo feer buu ku dhuftay dabadeedna saasuu ku dhintay dhagax yar buu ku tuuray oo sida badanaa wax dilayn dhagaxiibuu ku dhintay iyo wixii la mida shibhulcamdi baa la yidhaahda mag baa ka waajibaysa qisaasi ka waajibayso laakiin magtaasi waa muqallad wey waa la adkayna wuxuu kaloo xadiisku daliil u yahay wa waratahaa waladaha gabadhii dhimatay magteeda waa la dhaxlayaa sida xoolaheeda kaleba loo dhaxlay ninkeedu haddii ubad joogo rubuc buu qaadanayaa haddaan uba jooginna nus buu leeyahay maktii wahaakada waa la dhaxlay ninkuna waa ka mid wa can cimraana bni xusayn radia allaahu tacaala can anna rajula nin cadda waa qaniinay yada rajulin nin kale qacantii buu qaniinay fanasaca waa siibay yadahu qacantiis kii la qaniinay baa siimayey min fiihi afkiisuu ka soo siiboo ka soo dhuftay fa waqacat waa dhacday aniyataahu kii wax qaniinay labadiisii fool ayaa dhacay dhufashadiibuu soo dhuftay fakhtasama waxay sula xukum tageen ila nabiyi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu uhi nabigu yacadu waa qaniinaya axadukum midkiin akhaahu walaalkii kamaa yacaddu sida uu qaniina alfaxlu baarqabku laa diyata laka magmalihi waxa weeye xadiiskani wuxuu tilmaamaya qofkii qof qaniinay kii la qaniinay haddii uu wixii loo fasaxay uu sameeyo oo gacantiisa isagoo badbaadinaya uu afkiisa ka soo saaro oo laba ilig iyo ilka badanba uu ka soo tuuro inaan wax maga lagu lahayn laakiin qaacidadaasi waxaa shardi u ah bacda addifaaci bilatii hiya axsan inuu tallaababa tallaabaday ka wanaagsan tahay inuu sameeyo qaacidadu wamutlifu mudiihi laysa yadmanu bacda adifaaci bilatii hiya axsanu ka dhibaya qofku markuu dhibkiisa iska celinaya wuxuu geysto xataa hadduu ku dhinto waxba lagu yeelan maayo laakiin markuu tallaabooyinkii la doonayay uu qaado bacda adifaaci bilatii hiya axsan qaacidadaas ayaa waxa weeye xadiisku tilmaamaya in geeri iyo magla'aan uu noqonayo hadduu dhinto hadduu dhaawac u geysanayna waxba laga weydiinay xadiiska inoogu dambeeya can ilxasan bni abi lxasan albasri qaala waxaa uri xadaanaa jundub waa ibni cabdilaahi albajali fii hada almasjidi buu noogu sheekeeyey wamaa nasiinaa minhu xadiian xadiikiisa ama sheekadiisana waxba kamaanaan ilaawin wamaa nakhsha ka biqimayn an yakuuna inuu ahaada jundubun saxaabigaasi kadaba calaa rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam mid nabiga ku been abuuranayana uga biqi mayno qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam kaana waa ah fii man kaana qablakum dadkii idinka horreeye rajulu nin baa ku sugnaa bihi ninkaa uu ku sugan yahay jurxu nabar fajazica ninkaasi waa walwalay ama waa argagaxay oo xanuunkiibuu adkaysan waayey wa akhada waa qaatay sikiinan mindi faxaza bihaa yadahu qacantiisii buu ku gooyey famaa raqaa addamu dhiiggii isma taagin xataa maata ilaa uu dhintay waayo halbowlayaashiiyo xididadii buu gooyi markaa sidaasaa dhiiggiisii ku dhammaaday qaala allaahu caza wajalla ilaahay waxaa wuri waa xadiiu lqudsi intan dambe cabdii addoonkaygu baadarani waa la soo degdegay binafsihi naftiisa xaramtu waan ka xaaraantinimeey calayhi korkiisa aljannata jannada xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofku naftiisa inuu dilaa inay xaaraan tahay sida uu qof kalaba badrheer iyo xadgudub inuu u dilaa ay xaaraan tahay inuu naftiisa dilaana waa kasii weynta way kasii weynta waayo waxay ku tusaysaa qadarka inaanu rumaysnay sidaa ogeed baa imaamu muslim xadiidkan markuu saxiixa ku soo saarayey wuxuu ku soo saaray fii kitaabi aliimaan iimaanka markuu ka hadlay oo aliimaanu bilqadar inuu dhaawacayo qofku naftiisa inuu dilo haddana waa dhacda noloshii waan dhacay waan isdhaafinay xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya in lagu sabro dhibka iyo musiibada oo walwalka iyo walbahaarka iyo tasakhudka qofka muslimkaahi inuu ka fogaado qadarka in lagu sabraano waa waajib wey wallahu tacaala aclam wsal allahu wslm cla nabiyina muxamed waalihi wsaxbihi wslm waa kuwa aynu sheegayno qof in la gubaa ma banaana markaa hadduu gubo waa la dilay laakiin la gubi maayo wa ina annaara laa yucadibu biha ilaa rabu nnaar naarta waxaa wax ku cadaaba rabu nnaar naam haa ya dee ninkii unbay lamid tahay qofku hadduu qooma geysada isagaa bixiya culimada ma markay wax geysato dee iyadaa horta lagu leey iyadaa lagu leey ama tolkii hala aadda ama odayga hala aaddo iyadaa lagu leey yaa ka bixinaya mawduuc kale